بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقال بعض الحكماء أطول الناس هما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الأذى الحريص وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا وأعظمهم ندامة العالم المفرط أو القنوط waxaan ku dhex jirnay risaaladeenii damu lmaali waljaah ama sharxii xadiidkii maadiibaani jaa'icaan qeybtii maalka ayaan ku dhex jirnay laba qaybood waa tou musanafka noogu qaybiyey qaybtii hore ayaan weli ku dhex jirnaa qaybtaasoo ahayd maalka qofka jacaylkiisa uu jeclaado haddana xirsi badan iyo dadaal badan uu ku sameeyo iyadoo wejkii xalaasha ahaa iyo dariiqadii saxiixa ahayd uu ku raadsanayo dariiqo xalaala uu ku raadinayo taasaynu weli ku dhex jirnaa weli noocii labaad ma aynan gaarin wuxuu musanifka leeyahay raximah اllahu tacaala wa qaala bacdu اlxukamaa'i dadka ahlu xikamka ahee xikmada lahaa mid ka mida ayaa wuxuu yidhi atwalu اnnaasi haman alxasuudu dadka kuwa ugu murugta badani ugu hamiga badan waa dadka xaasidiinta ah xasadkana waa soo sheegnay waxaa weeye qofka walaalkaaya nicmadii ilaahay uu siiyey oo aad jeclaatay in laga qaado oo adiga lagugu soo wareejiyo nicmadaa ay dhaafto marka ayaga ugu hami badan ugu murug badano muxuu hebel waxaa u helay maxaa waxaa loo siiyey maxay aniga aan u heli waayey maantana wuxuu ku jiraa murugtaasuu ku dhex jiraa marka ayaga ayaa ugu dhirir badan xagga murugta weeyaan wa ahnaa'uhum caysha alqunuucu dadka nolol ahaan ugu wanaag badanoo hanii ahoo ugu fiicanna waa dadka qaaniciinta ah oo ilaahay wuxuu siiyo ku qanco wixii ilaahay ku siiye subxaana wa tacaala qanaca aada u heshid qismada rabbigaaga aadan maaragtay yacni marna aadan ka hadlin ama aadan dhibsanin ee raalli a ah ku noqoto weeyaan wa asbaruhum cala aladaa alxariisu dadka ugu sabirka badan ugu dulqaadka badan ee xagga dhibaatada waa dadka qofka xariiska ah kan dadaalka badan oo maman ayaa xagga ugu dhibka ugu adkaysi badan maxaa yeelay yacni qofka xariiska ah adduunyada ku mamani waxaa laga yaabaa wax ihaano iyo dulli uu ku sugan yahay inuu ku sabro maxaa yeelay adduunya doon waay inuu ku sabro oo u dulqaato ayaa laga yaabaa shay dulli ah oo ihaano isaga kuwa inuu u qaato marka waa qof sabarkiisu aada ugu badan yahay weeyaan dulligaas iyo ihaanada uu qaadanayo wa akfaduhum cayshan arfaduhum lidunya dadka ugu nololka jilicsan oo ugu hoosaynta badanna wa arfaduhum kuwooda tuurista badan lidunya adduunyada rafdiga ku sameeyo tuuro oo aan adduunkaba qiimo u yeelin weeyaan dadkaasaa loo jeedaa arfaduhum lidunya oo markaas adduunkaba qiimo lama laha waxa weeye yacni haddii uu kifaayadiisa helo waa ay ku filan tahay wax asagoo ku filan kifaayadiisoo haystaa adduunna qiimo mala uma hanqaltaagayo oo maaragtay kuma jiro tumuux iyo taطaluc waxa la yidhaahdo kuma jiro iyo kuma jiro weyaan wa acdamuhum nadaamatan alcaalimu alqanuutu baa idinka maaragtay idin qoran risaaladiina ku qoran yacni wa acdamuhum nadaamatan iyo qoomamada midka ugu weyninka badanna waxaa weeye alcaalimu qofka caalimka ah alqanuutu ee quusashada badanoo ilaahay naxariistiisa ka quusashada badan laakiin aniga nuskhada aan haysto waxay qoraysaa waacdamuhum nadaamatan alcaalimu almufaritu caalimka qofka cilmiga leh ee mufaridka ahee wakhtigiisa ku gabood falay oo aanan wakhtigiisa ka faa'iidaysanin waa kan ugu nadaamada badan weeyaan alcaalim almufarid yacni waktigiisii caalim weeye waxbuu garanaya cilmi buu leeyahay laakiin cilmigiisa kuma camal falinoo ma uusan ka faa'iidaysanin tafriid buu sameeyey ifraad ayuu sameeyey marka midkaas oo xadgudbay oo waktigiisa ku xadgudbay ayaa dadka ugu shallayto badan wey marka wuxuu yihi musanifka raximah اllahu walibacdihim في hada اlmacnaa yani waxa weeyaan walibacdihim في haada almacnaa culummada qaarkood waxa u sugnaaday macnahan markay ka hadlayaan gabaygaanay tirinay hadalladaanay tirinaya kana u weeyaan wuxuu leeyahay alxirsu daa'un qad adara biman taraa ilaa qaliila kam min xariisin taamicin sayarahu alxirsu daliila wuxuu leeyahay alxirsu dadaalka iyo mamanaanta adduunka lagu dadaalo daa-un cudur weeyaan waa cudur wey qad adara wuu dhibay biman taraa dadka aada arkaysa ayuu dhibay ilaa qaliilan in yar mooye dadka badankii in yar mooye xirsigaas ayaa dhibay cudurkaas ayaa dhibay weeyaan ka min xariisin badanaa mid maman oo adduunka aada ugu maman weliba taamicin haddana aada u jeceloo tamaciisa ou tiro badan yahay oo weliba sayarahu lxirsu dadaalkii uu ka ehaysiiyo ka yeelay daliilan mid dulaysan ou ka dhigay yacani mid dulaysan xirsigii iyo dadaalkii mamanaantii mid dulaysan ay ka dhigtay badana mid daamica oo maaragtay xariisu adduunka ku dadaal badan oo xirsigii ou dulleeyey aada bay u tiro badan tahay weeyaan nusakhda qaarkeed waxay qoraysaa kam min casiizin meesha uu leeyahay kam min xariisin kam min casiizin casiiz qof sharaf le badana oo qad ra'ayta alxirsa qad ra'ayta aada aragtay alxirsu sayarahu daliilan qof casiizahoo sharaf lahaa yaad xirsigii iyo adduunyada kumamanaanteedii ayaa xirsigii iyo dadaalkii wuxuu ka dhigay mid daliilahoo liito ayuu ka dhigay badanaa weeyaan bacdu nusakna sidaasay qoraan weeyaan marka waxaa weeye qanaacada waa shay weyn wixii rabbigaaga ku siiy inuu qofku ku qanco xirsiga iyo mamanaanta iyo hamiga badan oo adduunka la gelinayo inuu qofku iska yareeyo baa la rabaa maxaa yeele wixii ilaahay kuu qadaray ku gafi maayaan mar walba waad heli weeyaan waxa weeyaan yacni abyaaddan waxaa loo nisbeeyey sida araakib alasbahaani uu leeyahay ninka la yidhaha abulcataahiya oo gabayadiisa in badan aan soo marnay ayuu u nisbeeyaa abulcataahiya la yidhahda gabayada iskale buu leeyahay waxaa kaloo jira waqaala kayruhu midaan isaga ahaynna wuxuu yidhi kam anta lilxirsi waاlamaaniyi cabdun laysa yujiika alxirsu waاsacyu ida lam yakun jaddu maa limaa qadarahu allahu min almri buddu wuxuu leeyahay kam anta kam badana anta adigu inta aad tahay cabdun adoon lilxirsi dadaalkii iyo mamanaantii iyo walamaaniyi didiilooyinkii inta addoon u tahay badanaa wey aad baad addoon ugu tahay xirsigiibaaba addoon u noqotay wey laysa yujdiika wax ku anfici maayo yani wax ku tari maayo alxirsu iyo wasacyu dadaalka iyo mamanaanta yacni maaragtay shaqada camalka aada qabanayso iyo xirsigii wuxuu ku tarayo ku anfacaya ma jiro idaa lam yakun jaddun haddaysan jiddiyo jirin yani dadaal iyo dhabnimo haddaysan jirin oo aadan ilaahay wuxuu ku siiye aadan ku raali noqonin oodan ku dadaalin arrintaasi wuxuu ku tarayay labadaba midna lama arko weeyaan markaasuu yihi maa limaa qadara allaahu allah wixii uu qadaray uma sugnaanin oo min alamri amarka ka mid ahna buddun hurti la-aan yacnii laabudda ilaahay wuxuu qoray wax hor istaagi karaah ma jiro weeyaan waa dhacaya siduu ilaahay u qoray ayay u soconayaan fakulu maa qadara araxmaanu mafcuulun weeyaan wax alla wuxuu rabbi qadaray waa shay mafcuul oo la samaynayo lagama maarmaan waa inay dhici doonaan wax hor istaagi karana ma jira ilahay wuxuu kuu qadaray marka xirsiga tirada badan iyo dadaalka badan iyo orodkan oo adiga ku dulaynayo bani aadam yo iska yaree wey macnaheed saasuu jeedaa wey wuxuu yidhi weli abilcatahiya yacni ninkan abulcatahiya la yidhaahdo nin wuxuu ahaa baa la yidhaahdaa taariikhdiisa aad markii hore ugu mamanaan jiray aada u jeclaa waxaa la yidhahda almujuunu waltaraf walkhalaaca ayuu ku aad maaragtay uu ku ahaa yani aada u jeclaa mujuunka iyo tarafka iyo waxyaalaha la yidhaahdo khalaacada xumaanta ayuu ka shaqayn jiray gabayo xun iyo caydi iyo waxaasuu ka hadli jiray laakiin waagii dambeeto tanasuka dibuu usoo noqdo oo iska cibaadaystay wuxuu ku bedelay hijaagii iyo caydii wuxuu samayn jiray yacni wuxuu ku soo bedelay inuu cibaadaysto in uu zuhdigii ka gabiyo wacdigii inuu ka gabiyo ayuu markii dambe usoo jeestay cumrigiisina saasuu ku dhamaysta la yidhahda weli abilcataahiya ninka abulcataahiye la yidhaahda buu u sugnaaday hadalladan soo socdo weeyaan beytkan soo socdo yukhaatibu asagoo la hadlayo salama alkhaasir ninka salama alkhaasir la yidhaahdo isagoo la hadlaya nin salm la yidhaahdo salm alkhasir ayuu la hadlaya salm alkhasirkan waxaa la yidhaahdaa salm ibni camrin ibni xamaadaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin shaacir ah oo abulcataahiya ay mucaasir isla ahaayeen ay soo gaareen isku waqti ahaayeen weliba waxaa la yidhahdaa wuxuu arday u ahaa yacni ninka bashaar ibni burdi la dhihi jiray gabyaaga ahaa ayuu wuxuu u ahaa yacni maaragtay tilmiid iyo ardaybuu u ahaa wey waxa khaasir loogu bixiyey waxay leeyihiin ila khaasir waa mid khasaaray wey waxa khaasir loogu bixiyey waxaa la yidhaahdaa wuxuu waalidkii ka dhaxlay musxaf qur'aana kitaab qur-aano waalidkii ka dhaxlay markaasuu kitaabka intuu suuqa geeyo iska iibshay oo gitaar kusoo gatay baashaan lagu heeso tumbuurka baalka la yidhahdo ayuu kusoo iibsaday musxafkiibuu gaday markaasuu baashaan maaragtay gitaarka la yidhaahdo oo muusikada lagu tunto ayuu kusoo gatay markaasaa salm alkhasir loo bixiyey magacaasaa sidaasaa loogu bixiya leanna waa nin khasaare mar hadduu kitaabkii musxafka inta iska iibiyey alaati lahwa talab uu kusoo iibsaday waa mid khasaaray weeyaan marka abulcataahiya la hadlayo ninkan salm alkhasir buu la khitaabaya wuxuu leeyahay tacaala allahu ya salmu bna camrin adalla alxirsu acnaaqa arijaal tacaala allahu ilaahay baa sare maray oo kor noqday oo wax dhan iyo nusqaani waxaan u cuntamin oo dhanba ka sara maray weeyaan yaa salmu salmihii ibnu camrin ahaayow ilaahay baa kor noqday adalla alxirsu dadaalkii iyo mamanaantii adduunka lagu mamanaadaa wuxuu dulleeyey oo liiday acnaaqa rijaal ragga luqumahooda ayuu liiday oo maarata dulli ku riday buu leey acnaaqa arijaal waa uu dulleeye buu leeyahy marka macnaheeda waxaa weeye xirsigii ka fogow oo isaga tag saasuu ujeedaa weeyaan وفي كلام المأmuن yaعni ninkii maaragtay dowladdii alcabaasiya ka mid ahaa ma'muun ood garanaysaan oo madaxdii dowla cabaasiya ka mid ahaa ayaa yani hadaalkiisi wuxuu ka mid ahaa buu yidhi isagoo ka xikaayona dad xukama ah wuxuu yidhi waqaala bacdu اlxukamaa'i dadkii xikmada lahaa ee alukam yani xakiimiinta ahaa mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi alxirsu mafsadaة lلdiini wاlmuru'a waa hadal aada u fiican weeyaan alxirsu dadaalka adduun keliya lagu dadaalo oo hamigaadu keliya adduun ou noqdo oo aakhiradaadii aadanba xisaabta kuda ku daranin waxaa weeye mafsadatu lidiini diinkaada ayay mid fasaadinaysa tahay waalmuru'ati sharaftaadana way way way fasaadinaysaa buu leeyahy waa mafsadatu lidiini waalmuru'a diinkaada iyo sharaftaada muru'ada waxaa la kul maa yusayin اlmar'a walaa yushiinuhu wax alla wixii qofka qurxiyo oo aanan ceebaynaynin wasakhaynaynin ayaa muru'a la yidhaahdaa muru'a wey sharafta weeyaan sharaftiisii marka xirsigu sharaftaadu dhulka dhigaya sharaftaada ayuu maaragtay fasaadinayaa diinkaagana waa fasaadinayaa weeyaan wa anshada bacduhum yacni shucarada qaarkood baa waxay ku gabiyeen isaga laftiisa gabaygan abulcataahiya loo nisbeeya wuxuu leeyahay xirsu اlxariisi junuunu wasabru xisnu xasiinu in qadara allahu shayئa fainahu sayakuunu wuxuu leeyahay xirsulxariisi midka maman oo aad u jecel oo adduunka ku dadaalaa dadaalkiisu junuunu waali weeyaan waa waali yacni wax ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray oo aan marna gafaynin yuu tacab iyo shiddo u gelayaa tacab iyo shiddo iyo dhibaato uu maraya marka waa junuun we wasabru sabirka oo ilaahay wuxuu ku siiye lagu sabro aqdaartiisa lagu sabro wax walba lagu sabrana xisnun weeyaan wax ku dhowrayo ku ilaalinayo oo gidaar iyo derbi kuu ah wey xisni baa la yihahdaa rufayska oo kalea la yihahda xisniga weeyaan weliba xasiinun mid wax dhowro ilaaliyo ah weeyaan sabirkaa ku ilaalinayo waxaa rabbigaa kusiiye ku qanac ku sabir duaad dulqaad u yeelo wixii kugu dhaco aqdaarta ilaahaya u hogaansan ayadaa xisni kuu noqonayso sharco idil ayay xisni iyo maarata gidaar iyo derbi kaaga noqonaysaa wey in qadara allaahu shay-a alla hadduu wax qadaro in qadara allaahu hadduu rabbi qadaro shay-an wax un ou qadaro fa inahu shaygaasi sayakuuna wuu ahaan yani shaygaasi mar laabudda inuu ahaado weeyaan nusaxda qaar waxaa ku taallo in qadara allahu shay-an laabudda an sayakuunu laabudda waxaa laga maarmaana an sayakuuna annahu sayakuunu inuu ahaan doono wax shaki ku jira male wax ilaahay qadaro wax alla wuxuu rabbigaaga kuu qadaray ku gafi maayaan haddii rabbigaaga maaragtay dhib kuu qadaray iyo shido waa ku qabsanaya qadarkana in la rumeeyo iimaankay ka mid taha waad ogtihiin arkaanuliimaanka ayuu ka mid yahay khayr hadduu ilaahay kuu qadarana ku gafi maayo marka sidaa darteed inuu ku sabro oo dulqaad u yeesho qofka ayaa la doonayaa weeyaan wa qaala hayruhu mid kale ayaa wuxuu yidhi oo aanan abulcataahiya ahayn ayaa wuxuu yidhi xataa mataa anta fii xallin wa tarxaalin wa tuuli sacyin wa idbaarin wa iqbaalin wanaasixu اdaari laa yanfaku muqtariban can اlaxibati laa yadruuna maa xaalii bimashriqi اlardi tawra uma magribiha laa yakhturu اlmowtu min xirsin calىa baali walow qanactu ataani الrisqu fii dactin ina alqunuuca alghinaa la karat almaali riwaayaadka nusakhada qaar xataa mataa anta yacni qaarkood ana bay ku bedelaan xataa mataa ana oo kale bay ka dhigaan qaarnana yacni waxa weeyaan antada waa iskaga tagaan xataa mataa fii xillin wa tirxaalin ay dhahaan xataa mataa anta xataa mataa ilaa goormabaad anta adigu ama ana anigu aan ahaanaya fii xallin degid meel aan deganahay mar aan deganahay iyo watarxaalin rarasho aan ka guurayo meeshii imisaan ku jiraya meeqaan ku jiraya wey inaan marna guuraayo marna soconayo marna aan fadhiyo oo nagi ahay imisaan ku jiraya iyo wa tuuli sacyin shaqo dhirirkeed iyo camal shaqo iyo maaragtay hawl dhirirkeed imisaan ku jira yaa weeyaan wa idbaarin sii jeesasho oon adduunye raadis aan ku jiro iyo wa iqbaalin soo jeesasho oon adduunka u soo jeesto marna aan sii jeedo marna aan soo jeedo ilaa imisaan ku jirayaa buu yidhi ama imisaad ku jiraysa haddaa anta tiraahdo labaduba wanaasixu daari buu yidhi wanaasi wanaasixu daari daartiisii meesha uu deganaa iyo magaaladiisii qofka ka guuro nusuux waxaa la yidhahdaa firaaqa waa faaruqay waa ka tegey qofka ka tagaa oo ka guuraahay oo ka rartaahi laa yanfaku ay laa yazaalu ka zuuli maayo muqhtariban inuu yahay mid hariib noqonayo oo wadankiisii can ilaxibati dadka uu jeclaa uu gariib ka noqonayo ninkii daartiisa magaaladiisa ka tago dee dal hariibuu tagaa meel uu hariib uusan cidno usan ka garanaynin ayuu tagaa marka qofkaasi ka zuuli maayo mar hadduu daartiisa ka tago inuu muqhtarib yahayo mid safar ku maqano hariiba uu noqonayo axibadiisii dadku jeclaa uu qariib ka noqonayo markaasna axibadii uu ka tegayna laa yadruuna aynan ogeyn maxaalii haddii anadi la yidhaha tii hore mataa ma xataa mataa ana haddii la yidhaahdo maxaalii aniga xaalkayga aysan garanaynin nusakda qaar maxaalii bay qoraan laakiin nusrooyinkii qaar waay qorayaan waxay qorayaan laa yadruuna bilxaali xaalkaba aynan garanaynin bimashriqi اlardi ardada barigeeda yaan tawran mar ku suganahay ama adiga aad ku sugan tahay uma maqribihaa ama galbeedkeeda ayaa tawran marna ku sugan tahay yacni si adduunya u dalbayso mar waa sii jeedaa mar waa soo jeedaa shaqo dheer baad ku jirtaa mar waa raran mar waa degan tahay mar mashriqii iyo bari baad ujeedaa marna arbigaad ujeedaa iyo galbeedkii baad ujeedaa wey uma maqribihaa laakiin intaas aad samaynayso wuxuu leeyahay laa yakturu lmowtu geeridii iyo dhimashadii ku dhici maayo qalbigiisa min xirsin min ajli xirsin yacni laa yakturu kuma dhaco almowtu geeridii iyo dhimashadii calaa baalin ay calaa baalii aniga qalbigayga ku dhici maayo ama calaa baalin qofkaas qalbigiisa kuma dhacayo min xirsin min ajli xirsin dadaal dartii yacni mamanaan adduunka uu ku maman yahay maanta dhan adduunyau kala gedinaya cumrigii wadaa laakiin dhimashadii iyo geeridii xisaabtaba uguma jirtaba qalbigiisaba kuma soo dhacayaba marka qofka aanan marna qalbigiisa mowd iyo aakharo iyo qiyaamo aysan ku soo dhacaynin hadda wuxuu doonoo samaynay soo maaha illa wuxuu ka baqaaya ma lehe wax alla xalaal iyo xaaraan uma kala soocna wanaagga iyo xumida uma kala soocna saasoo kale buu noqonayaa walow qanactu haddii aan ku qanci lahaa oo qanaaco aan yeelan lahaa walow qanactu haddaan qanaaco yeelan lahaayo wixii rabbigay ii qadaray haddaan ku qanci lahaa ataani risqu risqaaba ii imaan lahaa fii dacatin yacni waxa way fii raaxatin wa raqadi cayshin raaxo ayuu iigu imaan lahaa risqiygii waa heli lahaa weeyaan risqiygii dhib la iyo raaxo ku heli laha haddaan qanaaco yeelan lahaa ilaa waxaan ogahay ilaahay subxaana watacaala inuu iga kafaalo qaado risqaygii anigana sacyi in layga rabo dhaqdhaqaaq in rabo inaan dhaqdhaqaaqa yar oo laakiin aan waqtigayga ku dhuminin markaasuu yidhi ina alqunuuca yani ay ina alqanaacata weeyaan qanaacadii alhinaa hinaatu nafsigii weeyaan nafta qaninimadeeda wey hinaaha waa khinaatu nafsi baa loo jeeda naftaada inay deeqtoon tahay ayaa la yidhaahdaa laa karata almaal maal farabadnidii aninimo lama yihaahdo hinaha lama yihaahdo yani xadiidkiibuu maarata ishaarayaayo laysa alhinaa an can karati اlcardi walaakina alhinaa hina nafsi soo ma ahayn yani hina nafsi hinaat nafsi wey naftaada inay qofku ay maaratay hina ay leedahay oo ay qanaaco leedahay taasaa la yidhaahdaa qanaacada weeyaan hinaha waxaa weeye qanaacadu waa haninimada khinaatu nafsiga wey naftaada ay wixii rabbi ku siiyey ku qanacsan tahay hinaatu nafsi baa haysataa laakiin noo ahan laa karat almaal xoolaha tire badnidoodu ma ay aha wey qanaacada ilaahay wuxuu ku siiye qofku inuu ku qancaa la taa macnaheedu maaha inaysan qofku dhaqdhaqaaqin oo qofka uusan maaragtay camalkiisi uusan samaysanin in badana ka soo hadalnay yacni inuu maaragtay qofka sacyigii camalkii inuu la yimaado baa la rabaa wanaagi haddaad gurigaada fadhidaa dee kuu imaan mayso waataa maalkii nabiga usoo qaadanay shimbirtii gurigeeda ka baxaysay waa dhaqaaq sacyi ay samaysay wey markaasa ilahay irsaaqaya subxaana watacaala sideedana waxa waaye laftaada ma in xoolahaas aadan xaqooda ka bixinin oo aadan yacni haysato ood ku bakiisho sida baabka dambe nooca dambe noogu imaan doono waa mid kala diidan yahay wey laakiin inuu dadka xataa duriyadiisa caruurtiisa xun uga tago nabiga xadiidkii sacad ibn sacd ibn abi waqaas waad garanaysaan wuxuu rasuulka ilaahay xoolo badanaan leeyahay gabar mooye wax kaloo idhaxlayana baa idhaxlaya xoolahayga maan sadaqaysto kulligood markaasuu nuskis ma sadaqaystaa maya yani nuski ma sadaqeeya maya markii dambe uu uludkiis ma sadaqeeya haa buu yihi uludkii sadaqe uludkiisa wasiya dardaaran bes intaa kale inta kale markaasuu nabigu cileeyo yidhi inaka an tadara warahataka agniyaaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas caruurtaada inaad uga tagto ayagoo aqniyo ahoo deeqtoon iyo waxay ka khayr badan tahay inaad uga tagto ayagoo masaakiinahoo dadka gacmaha sacaabada hoorsanayo inaad uga tagto marka waxaa la rabaa xirsiga oo yacni la diidayo waa xirsigan oo adduunka keliya aan shaqo ka dhigane awlaadaada inaad uga tagta ninna ma diidayo lianna ilaahay duriyo saalixa inuu ka dhigo oo khayr badan ay kuu sameeyaan ayaa la arkaa weeyaan yani ninkii xalay aan ka soo sheekeennay maaragtay isagana maxamuud alwaraaq ayuu usugnaaday gabayadan soo socdo muxuu yidhi ayuha almutcibu jahdan nafsahu yatlubu اdunyaa xariisa jaahida laa laka اdunyaa walaa anta laha fajcal ilhamayni haman waaxida ayuha almutcibu midkaan dhibayo nafsahu naftiisa dhibayo jahdan dhib ku dhibayo midkaa naftiisa dhibaya oo tacabka iyo shiddada maantana xirsiga ku dhibayo kaasoo yatlubu dunyaa adduunkii doonayo raadinayo midkaasoo xariisan maman oo adduunyada aad u jecelo kaasoo jaahidan ku jihaadaya aad u dadaala naftiisa ku dhibayo raadintii risiqa uu raadinayay iyo adduunya doon naftiisa ku dhibayo laa laka dunya adiga adduunyada ma lihid kuumana sugnaanino walaa anta laha ayaduna kuma laha oo ayaduna kuma milkinin adduunkan ilaah baa iska leh adigana ilaah baa ku abuuray adiguna malihid ayana kuma laha weeyaan mar hadday arrinku sidaa yahay fajcal ilhammayni labada hami waxaad ka yeeshaa haman waaxidan hal hami ka dhigo hal arin keliya maqsadkaada ka dhigo lanna labada hameenka muxuu ujeedaa waa hamun lidunyaak wa hamun liaakhiratik hamina waa adduunkaadii midna waa aakhiradaadii marka mid intaad xoojiso kan kale ha tuurin labadaba hal hami ka wada dhigo adduunyadii waxaad ka dhigataa masracatan liaakhira masraca lilaakhira ka dhigo aakharada ha ku weynaato ha kaa reebto cabsida aad aakhare ilaahay ka baqayso xumida iyo waxa xun iyo maarata xaaraamta ha kaa celiso weya fajcal ilhamayni haman waaxida yacni marka shiikhu waxaa la yihahda wuxuu ishaarayaa dadka qaar waxaa kamida ah masaajidda ku jiro safka hore ku jiraa waa cibaadaysanaya waa kaaga dheereeyaa safka hore waxaa laga yaabaa cumradii inuu kaaga dheereeyo maalin walba orod ku jiro intaasoo jeer oo soo cumraysto intaasoo jeer xajka ou galo intaasoo jeer ou waacid yahay dhinaca khayrkiiba wadaa soo maha hamigii aakhara wey isla markaas markuu suuqa tago waxa weeye qishibuu samaynaya waxbuu khiyaanaya ribuu ku shaqaysanaya dadkii xoolahoodii xoolahoodiibuu xaqdarro ku cunaya akla amwaal nnaas bilbail buu samaynaya marka tii adduunkii iyo midkii aakharo mid xun iyo mid wanaagsan ayuu isku wadaa markaasuu leeya fajcal ilhamayni haman waaxidan war mid ka dhigo hamdaadi aakhire keliya ilaasho adoo adduunkaadii kaalmaysanayo macnahaasuu jeedaa wey waana wax dhaco oo dadku in badan oo khayr samaynaysaba haddana khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi-a camal kaloo xunna ku dhex daro marka masaajidkiina waa ku jirta sharna waa wadaa masaajidkiibaa ku jirta xoolihii muslimka lagu dhiibta ama lagugu aamina khiyaanaysa xadaysa marka fajcal ilhamayni haman waaxidan hal hami keliya ka dhig halkaas waxaan uga soo baxnay qaybtii koowaad oo ahayd in qofka isaga oo yacni adduunka ku dadaalayo haddana xalaal risqiisa xalaashanayo ayaan halkaa kaga soo baxnay laakiin xirsigiisii iyo mamanaantiisa ay zaaid taho waktigiisii badnaayo cumrigiisa shariifka ahaa oo ku dhumiyo wax aan maaragtay nafci uga soo noqonaynin ku dhumiyo noocii labaad ayuu halkan musanifka ayuu ka gelaya annowc athaani nooca labaad waxa weeye min yani waxa weeyaan min alxirsi cala almaali waa ku dadaalid oo maalkii lagu dadaalo ayuu ahaa marka noocaas oo min alxirsi cala almaali ah wuxuu ahaa kan labaad an yaziida inuu ka ziyaado calaa maa sabaqa calaa maa sabaqa dikruhu kiisi sheegidiisa ay noo soo hormartay fi nawci alawali noocii horeeyey noogu soo maray yacni inuu ka ziyaado oo xataa yatluba ilaa uu ka dalbo uu ka raadiyo qofkii almaala xoolihii uu raadiyo min alwujuuhi almuxarama weji xaaraama uu ku raadiyo wayamnacana uu reebo reebo alxuquuqa alwaajibata xuquuqdii lagu lahaana uu reebo fa haadaa min ashuxi almadmuumi shuxigii la ceebeeyey oo la caayay waa kan buu leeyahy fahaada min ashuxi almadmuum marka kan noocani waxa weeye qofkii xirsigii wuu sameeyey oo adduunyadii waa ku dadaalaya laakiin muxuu sameeyey xalaal kuma raadsin kii hore xalaal uu raadinayay laakiin xaaraanbu midkan ku doonay ko xaqii lagu yeeshay oo lagu lahaay xuquuqdii waajibka ahaydna uu ka manciyo ma usan bixinin ma usan gudanin xaqaasi cibaadadii ilaahay ha noqoto ha noqoto waajibaadkii lagu lahaa sakadii iyo khayrkii lagu lahaa iyo wx wanaagaha ha noqoto ma usan bixinin labadaas isku darsaday weeyaan wej muxaramu xoolaa ku kasbay ribuu ka kasbay qishibuu ku khiyaanu ku keenay yani dhac boobuu ku keenay wuxuu doonaa ku keeno xuquuqdii lagu lahaa asaga oo dul saarnayda waajibka ku ahaydna ma gudanin ama alla uu ku ama khalqigu ay ku lahaayeen ayada taas marka arintaas wuxuu ku tilmaamay shuxiga madmuumka ah bakhayrtinimada la ceebeeyey inay tahay buu ku tilmaamay weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum almuflixuun yacni waman yuuqa qofkii la ilaaliyo la dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhiirtinimadeeda laga ilaaliyaa bukhligeeda laga ilaaliyo fa ulaaئika dadkaas laga dhowray oo laga ilaaliyey bakiirtinimada hum اlmuflixuuna kuwa liibaanay iyaga weeyaan falaa xadabta dadka liibaana iyaga wey marka aayaddan fii suurati اxashrina way ku jirtaa suurat taqaabunna way ku jirtaa weeyaan waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaئika hum اlmuflixuun waa nicmo weyn falaaxaas waxaa weeye waa falaax fi اdunya wاlaakhira qofka ilaahay shuxiga iyo noocaana oo rabbi ka ilaaliyey waa mid adduunna guulaystay aakharana guulaystay weeyaan marka falaaxu waa lafdi caama wey oo kulminayo falaax fi dunya waalaakhira labadaba kulminayo weeyaan wuxuu yidhi wa fii sunani abi daawuud can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal itaquu الshuxa faina الshuxa ahlaka man kana qablakum amarahum biاlqaطicati faqaطacuu waamarahum biاlbukli fabakiluu waamarahum biاlfujuuri fafajaruu xadiidkan abu daawuud fii sunanihi ayuu ku soo saaraa yani ibnu xibbaan fii saxiixii buu ku soo saaraa xaakim fii mustadraki buu ku soo saaraa xadiid cabdullaahi bni camr ibni caas weeyaan wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo ummaddiisa la hadlay ittaqu shuxa war shuxiga oo bakiltinimada ka dhowrsado iska ilaaliya maxaa yeelay fa ina shuxa shuxiga oo bukhligii ah ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum idinka dadka idinka horreeyey waxaa baabi'iyey oo halaagay bakhiltinimadaa shaxiga la yidhaahdo amarahum bukhligii wuxuu faray bilqatiicati goyn buu farayoo wixii ilaahay ou amray in la xidhiiriyo yacni goynteeda ay gooyaan ayuu bukhligii amray markaasay faqatacuu ay gooyeen wixii rabbi amray bay gooyeen maxay tahay waxaa la amray waxaa lagu amray silatu raxim qaraabada inaa xidhiiriso ayaa nala amray markaasuu gooyey waa kuwa ilaahay uu leeyahay aladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miaaqihi wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal qaiicat raximay sameeyaan raximkana waad og tihiin waxaa weeye nabigeenna siduu ku tilmaamay ilaahayu qofkii ani xiriiriyo xiriiri qofka ani igooyana ilaahayu gooy ayay tiraahdaa marka shaygii la amray in la xiriiriyo ayaa bakiltinimadii iyo shuxigii wuxuu amrayaa in in la goy buu leeyahay markaasuu cid alle ciddii raxim ahayd oo xaq ku lahayd buu xaqoodii goynaya oo maaragtay siladoodii xiriirintooda uu goynayaa wey wa amarahum shuxigii wuxuu amraa bilbukli bakhiltinimo ayuu amraa markaasi fa bakiluu dadkii ay bakhiilaan way ku ateecayaan waxaad arkaysaa dad badan oo xoolale inkastoo dee naadirna ay tahay waa dhici karta dad badan in arrintaa ka suurowdo xoolo ilaahay siiyey haddana xaaskiisii yani quud ciriiri ou gelinayo ciriiri ou ku ridayo oo ku dhibaayo akawmadan ay u buuxaana laga yaaba caruurtiisii ou ka bakiilayo inuu wax ku sameeyo ayuu maaragtay ka bakiilaya dhici karto marka yani bukligaasoo kale waxaa amraya shuxigaasaa amrayo markaasuu bakiiltinimo samaynaya waajibaadkii lagulaha uusan gudanaynin wey waa xuquuqdii waajibka ku ahayd oo ilaahay ku waajibiya silaturaximka waa waajib inaad xiriiriso yani maaragtay inaad wax bixiso infaq waa shay lagaa rabo dadka xaqa kugule inaad xaqooda siiso waa shay waajib ahaa wey marka shuxigiibaa amray bakiiltinimada markaasay bakiilayaan wey wa amarahum wuxuu faraa shuxigii bilfujuuri faajirnimadiibuu faraa markaasay fafajaruu fujuurka ay sameeyeen alfujuur asal ahaan waxaa la yidhahda waa irtikaabu lmacaasi qofka macaasida ilaahayo uu la yimaado ayaa fujuurka la yidhaahda waxaa kaloo lagu magacaabaa alkadib beentana fujuurka waa la yidhaahda waxaa la mid a ah alimaan alkaadiba dhaarta beenta ahee lagu dhaarta fujuurka waa la yidhaahda zinada iyo fisqiga waa lagu tilmaamaa markaad tidhaahdo fajara arajulu waxaa la dhihi karaa bimacnaa zana wa fasq zinadii iyo fisqigii buu la yimid ayaa la odhanayaa weya marka fujuurka macnahaasoo dhan buu noqonaya weya bukligii iyo shuxigiiba wuxuu amrayaa faajirnimada inay sameeyaan macaasi la yimaadaan ama been ha noqoto ama zina ha noqoto ama dhaar beena ha noqoto waxay doontaba ha noqoto inay la yimaadaan ayuu amraya markaasay samaynayaan weyaan xadiikaasna waa xadii saxiixa ah weeyaan sugan weeyaan wa fii saxiixi muslimin saxiix muslim waxaa dhexdiisa ku sugnaa can jaabirin radia allahu canhuma jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam nabigeennana calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey qaala inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ittaqu shuxa shaxiixnimada iska ilaaliya oo bakiiltinimadii ah maxaa yeelay fa ina shuxa shaxiixtinimada iyo bakiiltinimadu bukligu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum idinka dadka idinka horreeyey buu halaagay saas u baaba-een wuxuu ku xambaaray xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an yasfikuu inay daadiyaan dimaa'ahum dhiiggooda inay daadiyaan wasaxalluu ay xalaashadaan maxaarimahum alla wuxuu ka xarimay ay xalaashadaan wixii rabbi uu ka xarimayna inay xalaashadaan waxaa ku xambaaray shuxigiibaa gaarsiiye weeyaan marka shuxiga macnihiisu sheikhu wuu noo keeni doonaa macaanida lagu yani maaragtay bukliga iyo shuxiga waa la kala farqiyaa culamadu qaar waa isku macnay leeyihiin bakhiltinimada iyo shaxiixnimada waa isku macnay leeyihin laakiin shaxiixnimadaasii daranaa ah la yidhahda sheikhu marka tafriiqo fiicanuu noo keenayaa yani bukhliga waxaa la yidhahdaa buu leeyahay wixii adiga aa haysato dadka a u diido yaa bakiltinimo la yidhahda wixii adiga aada haysatay oo aad joojisoodan dadka siinin waa bukhli baa la yidhahda amaa shaxiixnimadu waxa weeye waa xaq aadan lahayn inaad dadka ka soo qaadato xoolo xaaraam ka aha inaad xoog ku qaadato ama boobto ama aad qaadato ayay noqonaysaa walidaalika macnahan xadiidka macnahaas in lagu fasiro ayuuna maarata moodaa inuu aad ugu muuqdo maxaa yeelay inay safku dimaan la sameeyo maxaa keeni karo qofka hadduu xoolihiisa diido safku dimaan ma keeni karto sooma qof wixiisa asagaa ilaahay siiyey ama ha baxsada ama yoo bixinin laakiin dhiiggiisa inaad daadisid ma laakiin markaad maalul khayr qof kale xoolihiisa aada qaadato waa lagula dagaalamaya dhiig dhiig daadasha imaanayso ama markaad adigu raadinayso xoolo muslimiin qaadato waa inaad dimaa daadiso dhiig daadiso ila xoog ku qaadataad rabtaaye waa inaad wixii rabbi kaa xarimay aad samayso intihaa ah ku samayso ku xadgudubto arrimahaasaa imaanaya weeyaan marka sheikhaa noo fasiri doono waan arkayna insha allahu tacala marka xadiidkan imaam muslim ayaa fii saxiixa ku wariya wakadalika imaam axmed baa soo saaro alimaam albaqawi fii sharxi sunna ku sheega bayhaqi waa soo saara aimo fara badanaa soo saarta weeyaan qaala daa'ifatu min alculamaai koox culammada ka mid aha waxay yidhaahdeen shuxiga waxaa la yidhaahdaa alxirsu الshadiidu yacni xirsiga iyo dadaalka aada u daran alladii xirsigaasoo yacni dadaalkaasoo yaxmilu saaxibahu saaxibkiisa ku xambaaro calaa an ya'khuda alashyaaa inuu walxaha soo qaato dadka wuxoodii inuu ashyaa soo qaato min gayri xillihaa xalaalnimadeedii xalaalnimadeeda la-aanteedna uu ku soo qaato yacni waxaan xalaal ahayn inuu soo qaato yani xirsiga kugu xambaaro ayaa shuxiga la yidhaahdaa buu leeyahy weliba haddana wayamnacahaa uu ka reebo xuquuqaha xaqi lagu lahaana inuu reebto oo u diido xirsigaas oo diido xaqi lagu lahaa in lagu gutaay kaasa waxaa la yidhaahdaa ayaa shuxiga la yidhaahdaa buu yidhi marka macnahaas markuu sheegay buu hadda wuxuu noo fasiraya ibnu rajab alxambali raximah llahu tacaala macnahaas shuxiga waxa uu yahay ayuu aad noogu caddaynaya wa xaqiiqatuhu yacni xaqiiqatu shuxi shuxiga shayga la yidhaahdaa bakiltinimadaas xaqiiqadeeda yani dhabnimadeedu waxaa weeye an tatashawafa annafsu naftu inay u hanqaltaagto ilaa maa shay u hanqaltaagto xarama allaahu alla ou xarimayo wamanaca minhu allana ou ka manciyey inay naftu u hanqaltaagto tumuux ku samayso weeye marka tashawufka asal ahaan xagga luqada waxaa la yidhahda bimacna ataطaluc watumuuxa la yidhahda waxa adiga aada u jeceshahay taطalucu samayna raadinayso ayaa la yidhahda asalkana waxay yidhahdaan yacni tashawufka istishraafka ay isku dhow yihiin meesha wax kaa fogo aada damcayso od raadinayso oo kale ayaa sidaasoo kale ku tilmaamay nasakda qaar waxaa ku taalla waxaqiiqatahu sharahu nafsi baa ku taalla sharahu nafsi sharaxana waxaa la yidhahdaa waa shiddatu mayli nafsi wa nafta yacni jacaylkeeda ay u leexato darnaanshaheeda shaygan ay aada u jeceshahay labadaba waa la yidhaahda marka wa xaqiiqatuhu saxiixnimada xaqiiqnimadeedu waxaa weeye an tatashawafa annafsu naftu inay u hanqaltaagto ay raadiso ay tamacdo ay raadsato ilaa maa shay ay raadiso xarama allahu alla uu xarimay wa manaca minhu uuna alla manciyey wax ilaahay xaaraantimeeyey inuu raadsado taasaa sharxiga la yidhaahda waanlaa yaqnaca alinsaanu bani aadamkii insaanka inuusan ku qancin bimaa axallahu allahu alla wuxuu u xalaaleeye lahu asaga u xalaaleeyo min maalin aw farjin aw gayrihima maal ama farjigii oo dumarkii ah iyo wanaxwihimaa aw gayrihima ama wixii la mid waxa ayaga aan ahayn yaani shay ilaahay kaa xarimay ama maal ha noqdo oo xaaraama ah inaad oo dad kale leeyi inaad qaadato ama aada raadiso ama farji xaraama aad ku xadgudubto iyo wixii lamid ah yacni inuusan ku qancin wuxuu rabbigiisa siiyey xaas baa ilaahay ku siiyey kuma aadan qancin meel kale aada xaaraan baa raasatay maal baa ilaahay ku siiyey maalkaada kuma aadan qancin waa rabbi baa kuu xalaalay soo maaha wax xaraamaad raadisay kaa ayaa waxaa la yidhaahdaa shuxiga xaqiiqadiisa taa weeyaan fa ina allaha tacaala alla sarreeye axalla lanaa wuxuu noo xalaaleeyey alطayibaati waxyaalaha طayibaadka ah ayuu rabbi noo xalaaleeyey oo min almataacimi wixii la quudanayay ka mid ah mataacim waa cunadii aan cunayn waalmashaaribi wixii la cabayay ka ah waalmalaabisi labiskii ka mid aho wixii aan maranayno xiranayna ka mid ah waalmanaakixi dumarkii ka mid ah xaasaskii ka ah weyaan nikaaxii ka mid ah weyaan yacni ayibaadkaasuu ilaahay noo xalaaleeyo nala amray muxaramaadkana waa nala ka reebay waxa khabaa'idkana waa nala ka reebay marka cunada waa xalaal wixii naloo xalaaleeyey waa inuu xalaasha ku adkaysto cabitaanki wixii naloo xalaaleeyey maxaa yeelay cuno nala ka xarimaa jiro cuno nala ka xarime baa jiro aklu laxmi alkhinziir yacni waxaana laka xaraamaya baktiga iyo meytada waxaana laka xaraamaya waxyaalo tiro badanna nalaka xarima mashaaribta waxa la cabaya wax badan baana laka xarima khamradii yacni maaragtay waxa la cabo muxaramaadka ahoo dhan baana laka xarimay dam dhiigga masfuuxa na laka xarimay oo daadanay shubmayo waxaasoo dhan in la cabona waa nalaka xarimay malaabistii baa nalaka xarimay waxyaalo badan xariirta oo kale inuu qofku labisto ragga waliba khaasatan masaail waxyaalo badan manaakixdii qaarna laka xarimaa jira qofka aana nikaax kuu qabanin oo aana xaaskaaga ahayn inaad zino ku samayso xadgudub ou sameeyo waana laka xarimay weya fa ina allaha tacaala alla sareeye axalla lana wuxuu noo xalaaleeyey alطayibaati waxyaalaha طayibaadka ah min almataacimi cunadii ka mid ah cunitaankii wixii la quudanayay walmashaaribi cabitaanki walmalaabisi yani labiskii walmanaakixi nikaaxi ka mid ah waxarama wuxuuna xarimay allah oo naga xarimay tanaawula haadihi alashyaa ashyaadan hadda aan soo sheegnay oo ah cunadii iyo cabitaankii iyo labiskii iyo nikaaxii oo dumarkii ah furuujtii ah waana la ka min gayri wujuuhi xillihaa dariiqii ay ku xalaal noqonayso waddo aan waana lakaga xarimay weyaan taana waana laka xarimay waxarama tanaawula hadihi اlashyaa min gayri wujuhi xilliha kuwa aan soo sheegnay oo wixii la cunayey iyo wixii la cabayey iyo wixii la labisanayey iyo nikaaxii wuxuu alla naga xarimay qaadashadooda min gayri wujuhi xilliha yacni xalaalnimadeeda wadadeedii ay ku xalaal noqonaysa mooye wado kale inaan ku qaadanno ayaana laka xarimay weya waabaaxa lanaa allah wuxuu noo xalaaleeyey oo noo baneeyey waabaaxa wuxuu noo baneeyey allah lanaa annaga wuxuu noo baneeyey dimaaa alkufaari gaalada dhiigoodina waa naloo xalaaleeyey almuxaaribiina ee nala dagaalamayey gaalkii kula dagaalamayay halkaas wowbu ku daraya nusakda qaarkii walmuxaaribiina leeyihi yani haddaad tiraha dimaa alkufaari walmuxaaribiina haddaad tiraha gaaloo dhan inay dhiiggooda ku banaan yahay baa meesha ka soo baxayso iyo kuwa muxaaribiinta kula dagaalamaya macnuhuna sidaa ma aha lannahu laysa kullu kaafirin gaal kasta kulligii dhiiggiisa xalaalka uma ah kasta dhiiggiisa iyo maalkiisa xalaalka uma jiro yani waxaa jiro dimigaa jiro musta'manaa jiro oo bal nebigaba uu ku tilmaama mucaahadka qofka dila gaalka mucaahadkaahi lam yarux raa'ixata aljanna yowma alqiyaama yacni inuusan xataa arkaynin iska daa inuu janno galee carafteeda xataa inaysa soo gaaraynin qofka maaragtay qofka maaragtay dilo mucaahidka ah ayuu rasuulku yidhi calayhi isalaatu wasalaam marka gaalada muxaaribiinta adig kula dagaalamayso ee safka kugula jirto inay diintaada yacni kelimatulkufri inay kor noqoto kugula dagaalamayso kuwaasaa loo jeedaa wa abaaxa lana wuxuu noo baneeyey dimaa alkufaari gaaladii dhiigoodii almuxaaribiina adiga kula dagaalamayey oo diintaada kugula dagaalamayay iyo wa amwaalahum xoolahoodii baa naloo xalaalay lanna markii sukuuftan qofka muslimkaana litakuuna kalimat llahi lculya u dagaalamayo gaalkuna u dagaalamaya takuuna kalimat lkufri iyo alculya kelimadii gaalnimada inay sarrayso u dagaalamayo maalkiisa xalaal ku iyo haniimu kuu noqonaya weyaan waa kaa weyaan kuwaasu ilaahay isu xalaalay waxarama calaynaa ilaahay wuxuu naga xarimay dusheenna ka xarimay maa cadaa daalika waxa aan soo sheegnay wixii ka soo haray oo min alkhabaa'ifi waxyaalihii khabaa'ifkaayee xaaraamta aha ayaana laka xarimay kuwaas khabaa'ifka ahoo xaaraamta ahoo min almataacimi cunitaanki wixii la cunaeyo raashinkii ka mid ah waalmashaaribi wixii la cabayay ka mid ah cabitaankii ka mid ah kuwaasaa ilaahay subxaana wa tacaala khabaaidkoodii ayuu naga xarimay kuwooda xunxumaa weeyaan aarama waxarama allah wuxuu xarimay calaynaa dusheenna wuxuu ka xarimay akhda alamwaali xoolihii qaadashadoodii oo adiga aadan lahayn weeyaan wa safka dimaa'i dhiiggii daadintiisii bikayri xaqiha xaqeedii shareecada u ogolaatay in lagu daadiyo ama lagu qaato waxaan ahayn ku qaadashadeediina in dhiiggana lagu daadiyo xoolahan lagu qaato allana waa naga xarimay weeye faman iqtasara qofkii ku gaabsado calaa maa ubiixa lahu wixii loo baneeyey fa huwa muminun wa qof mumina wey wixii ilaahay kuu baneeyey markaa ku gaabsato oo wixii ilaahay kaa xarimayna aad ka joogsato qofkaas waa mumin weeyaan waman tacaddaa daalika qofkii tallaabo arrintaasi ilaa maa shay u tallaabo u gudbaahi munica minhu laga reebay oo wixii ilaahay ou ka xarima uusan u xalaalaynin u tallaabo u gudbaahay oo la yimaado fa huwa shuxu lmadmuumu waxa weeyaan waa shaxiixnimadii damigaadi la caayey oo la ceebeeyey weeyaan bukhligii la caayey wa huwa midkaasna wuxuu noqonaya munaafin liliimaani iimaanka mid diidayo ayuu noqon oo anfinayo diidayo ayuu noqonaya wey marka macnaheedu waxa weeyaan daahirka markaa fiiriso qofkii yacni xoolo uusan lahayn qaato dhiig muslin xaqdarro ku daadiyo malaabistii iyo manaakixdii iyo la yimaado ama sinaystaay inuu munaafin liliimaan yahay uusan mu'min ahayn oo iimaanba lahayn taa marka macnaheedu ma aha macnaheedu waxa waye munaafin liliimaan waxaa weeye munaafin liliimaani alkaamili baa loo jeeda iimaankii kaamilka ahaa ma uu hayo maxaa yeelay iimaanka taacada ayuu ku ziyaadaa macaasidin oo ku nusqaamaa qofka isagoo zaaniya ayuu qofka mumin noqon karaa waa islaamnimadii laakiin waa naaqis liimaan waxa ka saaro oo ka bixiyo la yidhaah hadduu zino la yimaado hadduu xoolo yimaad dhaco hadduu qatli sameeyo waa gaal odhanayo waa muctasilada iyo khawaarijta ahlu sunnahu ma aha wey madhabka ahlu sunnaha ma aha waxaa weeye waa muctasila iyo khawaarijta inkastoo muctasiladu ay leeyihiin waxa waa mansilatun bayna mansilatayn markuu adduunka joogo islaamnimadiina waa ka tegi laakiin gaalnimadii ma gaarina meel dhexoo jooga leeyihiin wax ka jira male wey hadal maaratay aan ah, sax ahayn marka iimaanka la diidaa waa iimaan iimaan kaamila ma laha waa naaqis wey lanna macaasida iimaanku waa nusqaamisaa sida aacaduba iimaanka ay u kordhiso weeyaan walihaada arintaa arrinkaas dartii ayuu ahbara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam u waramo noo sheegay ana ashuxa bakiltinimadii shaxiixnimadii yamuru inuu faro bilqatiicati raximkii iyo xiriirintii qaraabada goynteedii iyo walfujuuri faajirnimadii iyo walbukli bakirtinimadii intaba inuu amrayo ayuu rasuulku noo sheegay xadiidkii horu ishaaraya weyaan walbuklu marka hadduu tacriiftii noo gelaya bukli maxaa la yidhaahda walbuklu bakirtinimadu waxa weeye huwa imsaaku maa fii yadihi qofka bani aadamkaa wixii gacantiisa ku jiray xoolihii ou lahaa ou ceshto ceshashadeeda le haysashadeeda imsaaku ma shay haysashadii fii yadihi gacantiisa ku sugan inuu ceshto uusan waba ka sad waxba bixinin xoolaha uusan dhiibin ayaa la yidhaahdaa washuxu shuxigana maxaa la yidhaahdaa tanaawulu maa laysa lahu dulman wacudwaana min maalin aw hayrihi tanaawulu maa shay qaadashadii ilaalidii iyo raadintii yani laysa lahu asaga uusan lahayn ou ku raadiyo ulman dulmi ou ku raadiyo wacudwaanan xadgudub uu ku doono kaasoo shaygaasoo min maalin xoolo ah ama se ow gayrihii aan xoolo ahayn yacni maal ama kayrkii wuxuusan xaq u lahayn markuu raadiye baa shuxiga la yidhahda waana sida hore aan usoo marnay yacni waxa weeyaan xoolo uusan lahayn markuu doono waxa weeyaan waa shuxiguu la yimid oo dulmi uu ku doonay inuu boobo uu rabo waa ujeedaa nikaax uusan ilaahay u xalaalin markuu zine aado waa shuxigii buu leeyahay min maalin aw ayrihi waxaasoo dhan baa soo gelaya weya xataa qiila ilaa la yidhi inahu shuxigii waxa weeyaan rasu lmacaasi kullihaa macaasida oo dhan dhammaanteed ra'sigeedu waxa weeyaan waa shuxigaas weeyaan macaasi oo dhan shuxi bay iskugu timaadaa waa iyada madax u ah ra'sigeedu waa taa weeye wa bi haada macnahan aan soo sheegnaybow fasara bnu mascuudin cabdullaahi bnu mascuud oo ku fasiray radia allahu canhu iyo waayruhu asaga yani culumada aan kamid ahayn oo min asalai salafkii ka mid ah yani waayruhu kuwo kale oo min asalai salafkii ka mid ah salafu loo jeeda ayaa waxay ku fasireen ashuxa walbukla macaanidaana ku wada fasireen wey bimacnaa waxa weeye aayaddii aan soo sheegnay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuunadaas ayaa cabdullaahi bn mascuud iyo kayrkii oo salafkii ka mid a ah, macnahan hadda aan soo sheegnay oo xoolaha xaq aadan lahayn inaad dulmi ku qaadata ayay ku fasiraan shuxiga macnahaasi ku fasiraya waxaana warinaya tafsiir maarata tafsiirka cabdillahi mascuud laga soo guuriyo ibnu jariir itabari oo soo guurinayo ibnu kaiir oo soo guurinayo fatxulqadiir oo soo guurinayo marka uma yuuqa shuxa nafsi ay ka warramayaan waxay leeyihin aharkan ayaa wuxuu leeyahay oo ibnu abi shaybe iyo cabdi bnu xumayd iyo ibnu jariir itabari ibnu mundir iyo aimadaasoo dhan ay soo saaraan wuxuu leeyahay cabdillahi mascuud baa nin u yimid markaasu wuxuu ku yidhi anigu waxaan ka baqayaa inaan halaagsamay cabdillahi mascuud oo saxaabigaasu ku leeyahay markaasuu yidhi oo maxay tahay waxaa ku halaagay wamaa daaka buu yidhi waxaa ku halaagay waa maxay markaasuu yidhi innii samictu allaha yaquulu waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum almuflixuun aayaddaasaan maqlay buu ilaahay sidaasuu leeyahay wa anigana nin bakiilaan ahoo wax gacanteeda ka baxay ma jiro wax isoo galay weligay ma dhiibin marka ayadaasaan inaan ku halaagsamay ayaan ka baqaya bakhiil baan ahay buu yidhi faqaala lahu ibnu mascuudin cabdullahi mascuud baa wuxuu ku yidhi laysa dalika bishuxi kaa ma aha shuxiga ilaahay uu sheego man yuuqa shuxa nafsiida taa looma jeedo kaa waxaa weeye walaakinahu lbukhlu inaad xoolahaada ceshataa waa bakiiltinimo ee shaciixnimo ma ahan buu leeyahy markaasuu yidhi walaa khayra fi lbukli bakiiltinimada lafteeda laakiin khayr ma laha cabdullahi mascuud wuu caayay ayada lafteediina xoolaha aada ceshato xuquuqdii lagugu lahaa aadan ka bixinin yaanan khayr lahayn markaasuu yihi waina shuxa aladii dakarahu dakarahu allahu tacaala fi lqur'aani shaxiixnimada ilaahay oo qur'aanka ku sheegayo waman yuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuuna ou yidhi waxaa an ta'kula maala akhiika dulmaa walaalka xoolihiisa inaad dulmi ku cunto ka ayaa la yidhaahdaa buu yidhi marka macnahaasaa lagu fasiraa shaxiixnimada waa xaq aadan lahayn oo inaad xoog iyo dulmi ku qaadato macnahaasaa shuxiga la yidhaahdaa wey wa min hunaa halkaa marka la joogo yuclamu waxaa la ogaanaya macnaa xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiy sal اllau alيh wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abu hurayra xadiidka uu ka wariyey macnihiisa ayaan halkaa ka ogaanayna oo ahaa annahu qaala nebigu inuu yidhi laa yajtamicu الshuxu wاliimaanu fii muminin laa yajtamicu ma kulmaan ashuxu bakiltinimadii oo shuxuxnimada hadda ka hadlayay iyo waliimaanu iimaan fii muminin yani fii qalbi muminin qof mumina qalbigiisa kuma kulmaan qalbigiisa kuma kulmayaan marka yani qofka shaxiixa noqdo oo xaq muslim e, qaataahi iimaan ma leh ba xadiidkaas ka muuqdo laakiin macnihii hadda aan soo sheegnay weeyaano kaamilul iimaan ma aha weeyaan iimaan dhammaystiran ma haye waa naaqisuliimaan waa faasiqun bikabiiratihi weeyaan qofkaas saasuu noqonaya walimacnaa xadiidi اlaakhar xadiid kale macnihiisii oo can الnabiy sal اla alay wasalam nebiga ka sugnaaday annahu qaala nebigu inuu yidhi afdal اliimaani alsabr wالsamaaxa iimaan midka ugu fadliga badan waa sabir iyo samaaxa baa la yidhahda asabr wasamaaxa sheikhaa noo fasiray xadiidkan waxaa weeyaan waa xadiid saxiixa ibn abi shayba sanadkiisu waa saxiix wey ibn abi shayba baa warinayo oo maaragtay yani fii sunanihi kusoo saaro weeyaan wa fusira sabru sabrkii waxaa lagu fasiray bisabri can almaxaarim maxaarimta waxyaalaha ilaahay kaa xarimay inaad ka sabirto daacadii lagu sabro qadarkii ilaahay lagu sabro kaasaa la yidhaahdaa wasamaaxatuna waxaa lagu fasiray biadaa'i lwaajibaati waxyaalihii ilahay ku saaro waajibaadka inaad la timaado ood gudato salaadii soonkii xajkii birulwaalideynkii khayrkii inaad la timaado sakadii intaasoo dhan baa lagaa rabaa buuli waqad yustacmalu shuxu waxaa dhici karto in shuxigii hadda aan soo sheegnay bimacna bukli loo isticmaalo waa la arkay in loo isticmaalo bukli macnihii oo labadooda isku macno noqda wabilcagsi cagsi in laga dhigo oo yustacmalu lbuklu bimacna shuxi loo isticmaalana way dhacaysaa weeyaan walaakina alasla sida asalka ahi waxa weeye huwa atafriiqu baynahumaa calaa maa dakarnaahu in la kala saaro sidii aan usoo sheegnay loo kala saaro saasa asal ah xoolahaada aad ceshatoodan bixinin shuxigana waxaa weeye xaq kale dad kale ay leeyihiin inaad dulmi ku qaadato macnahaasaana fiican weliba waxaa ka mid a ah ninka la yidhaahdo abu hilaal alcaskari kitaab wuxuu leeyahay alfuruuq allugawiya la yidhaahdo oo aada iyo aad uu maarata luqadaas wuxuu ku kala geynayo ayuu kaga hadlaa weeyaan inkastoo ninkaasi laftiisa nin muctasiliya culamada muctasilada ka mid ahaa ou yahay weeyaan wamataa wasala alxirsu haddii uu gaaro wamataa kolkii wasala uu gaaro alxirsu dadaalkii iyo mamanaantii adduunka uu qofka ku maman yahay cala almaali maalka uu ku maman yahay meesha haddii uu gaaro ilaa haadihi daraja darajadaas aan soo sheegnay oo shaxiixnimada ah haddii qofka uu xirsigii la gaaraayay naqasa bidalika addiinu waliimaanu naqasa waxaa nusqaamaya bidaalika arinkaa uu la yimido shaxiixnimada ahi addiinu diinkiiba ku nusqaamayo waliimaanu iimaankiibaa ku nusqaamayo naqsan bayinan nusqaan cad ayay ku nusqaamayaan weeyaan maxaa yeeley faina manca alwaajibaati waajibaadku ilaahay ku saaray diidadooda aada manciso aadan xaqi lagugu laha gudanin wey wa tanaawula almuxaramaati waxyaalaha ilaahay oo kaa xarimay oo aada qaadatood la timaadana yanqusu bihimaa addiinu waliimaan iimaanka iyo diinkuwa labadaba waa ku nusqaamaan maxaa yeeley xaaraan ilaahay kaa reebana muxaramaad ilaahay kaa reebana waad la timid xaqii lagugu lahaana ma aadan gudanina waa diidda waa mancisay marka waxaa weye labadaa sababtooda ayaa waxaa ku nusqaamaya addiin waliimaanu bilaa raybi shaki la-aan ay ku nusqaama xataa laa yabqaa ilaa uusan ka harin minhu iimaankii iyo diinkii ila alqaliilu wax yar mooye aysan wax kale ka harin ayuu noqdaa wey marka xirsigan oo xaaraamta iyo waxa lamidka ay wuxuu gaarsiiyaa natiijadiisa irtikaabu almuxaramaat wax ilaahay ka reebay inuu qofku la yimaado iyo mancu waajibaati mancu xuquuqi lwaajibati calayh wixii ku waajibay inuusan gudanin ayuu gaarsiinayaa markaad xoolo xaaraama raadiso wej wej xaaraama aad ku doonto arrimahaasa ku sugaya weeyaan hada wbilahi towfiiq wsala allahu wslam ala nabiyina mxamed ali